laqabka sooma garanayno kunyo iyo laqab iyo sooma kala garanayno alqaabuhuna laqabka maxaa soomaa lagu odhan jiray naanaysta xuruufta weeyaan alqaabuhuna naanaysta xuruuftu casharatun toban weeyaan tobankaasoo jeliyatun daahira oo wada muuqato oo la wada fahmaayo haye tobankii kale si faxrufu ljawfi xuruufuljawfkii ismuhaa magaceedu jawfiyo weeyaan likhuruujiha min aljawfi darteed baa jawfiyan u yihi wa axrufu lxalqina ismuhaa ismigeedu xalqiyatun weeyaan xalqiga mid loo nisbeeye weeyaan oo xuruufu xalqi haddii aad maqashid xalqiyaa la yidhaah waalqaafu iyo waalkaafna humaa iyagu lahwiye weeyaan leanna maxay ka soo baxaan lahaadka ka soo baxa lahaadku muxuu ahaa carabka gunkiisa hilibka korka kaga soo foorada ayuu ah fuqa sare saa adigu eega muraayada sorqabo fuqa sare saa u dhow waxaad arkaysaa meel yaroo dhuubanoo saa u baxda meesha magaceed lahaad baa la yidhaaha amaa neef la qabay amaa fuqa sawirkiisa fiiri halka yaree dhuuban ee fuqu markuu dhammaado dhuuban ee maara intayar magaceed lahaad baa la yidhahda qurbahaa bayna ka soo baxda kolka ay ku noqonaysaa lahwiya la yidhahda wاljiimu jiim iyo wshiinu shiin iyo wayaa shajiriya la yidhaaha shajriyaة اlfam waa maxay waa afka bankiisa weeyaan afka bankiisa afka bankiisa maxaan uga jeednaa waxaan uga jeednaa fuqa sare iyo fuqa hoose inta udhaxaysa banaankan udhaxeeya ayaa maaragtay shajri uu noqonaya shajruu noqonaya shajriya xuruufta la yidhaha ayb wallaam iyo wanuun iyo waraa dalqiya iyagana la yidhaaha waa xuruufta arafta weeyaan xuruuf arafeed maxaa loo yidhi maxay ka soo baxaan arafu allisaan bay ka soo baxaan taa darteed baa dalqiya loo yidhi dalqigu waa arafta arafta kolkaa ay ku neiya la yidhaha iyagana neiya necigu waa maxay waa idinta saantan engegan weeyaan taasi ka kaankaa saantaasa kolkaa maaragtay la yidhaha halkan engegan soo ma arkaysid carabka saa ugeli mid waxaa weeyaan muqadimat lxanaka la yidhaaho oo waa kan kore inta yara kore weeye kuwa ay ku yaaliin midna waa neciya aa weeyaan sawdkooda marka halkaa ka yimaada o y y taas kolkaa maaragta ku noqonaya y waaxrufu safiirna qul waxaa tidhaah asliya dheh asliya asliyadu waa maxay asliyadu waxaa weeyaan maa daqa min allisaan carabku waa laba qaybood qayb qara badan oo tashida shisho iyo qayb qara yar carabka markii loo fiiriya qara yar sida kalema qara yara laakiin ti inta kale markii loo fiiriyey qarayar tahay saa u taaba carabkaada caaradiisa taaba in yaro horeo qarayar ma arkaysa oo kaweyn e, qarada badan kolkaa ka sokaysa sida kale iyada nafteeda way qaro badan tahay lakin tikashashe markii loo fiiriyay qara yar intaa magaceed kolkaa ma aragta wuxuu ku noqonayaa asaliya la yidhaaha intaasay kolkaa xuruftaas ka soo baxan so sow soy so su si soo ma arkaysid za zu zi soo ma arka e ma odhanaysid sa su se oo carabka bardankiisa kama soo bixinaya so so so laazim waa inuu tago ta asaliya waa inuu tago ayib wda iyo whaal iyo wathaa liwiya la yidhaaha liiga inagu maxaan idhahnaa cirid baan idhahnaa halkan yara ka kaanaka ciridka ilkaha ay kolkaama ay ku yaaliin ay kolkaa ku noqonaya taasaa la yidhaaha hadda waxa weeyaan eega eh, ilkuhu god bay leeyihin inoy galeen sax godkaa hilibkan ku ku dhina dhinacayaha ka haysta magiciid lithawi baa la yidhaha kaas weeyaan marka maxaa loo yidhi iyagana halkaasi ka soo baxaan waxani waa magaciisa garmaysid qurbahabay ka soo baxaan waxa waay waa wada qurbe madciguuba qurbi bu ah amaa xuruuftu baaragtay halkaa kabayna soo baxayn waxan waa magaca iska fiir wa axrufu shifaahi xuruufta bishmahana qul waxaa tidhahaa shafwiya dheh ama alhawaa'iya xuruufulhawaa'igu yaa sadiiqii saaxiibkayow fahya iyadu xuruufuljawfi weeyaan bitaxqiiqi bayna ku tahay marka xuruufuljawfi imise magac bay yeesheen hawaa'iyo jawfi bay kolkaa yeesheen labadaa magac bay kolkaa maaragta idayihin wallahu aclam halkaas ku joogaa cashirkii alqaabka